dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo khamiisa taariikh waxay ku asaasan tahay afar bisha agost sanadda laba kun saddex qodobadaad ogaal ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalalka soomaaliyeed oo weli howlgallo ka dhan al-shabaab ka wada qaybo ka mid a ah galmudug iyo hirshabeelle oo dhegaysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa waxaa maanta ku eg go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ku aadanaa in la xiro qaar ka mida ah aaladaha la isticmaalo ee baraha bulshada haddaba go-aanka ama dhaqangeli doona waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cambaareeyey tallaabooyinka ay qaadayaan xubnaha militariga mayanmar oo lagu eedeeyey inay markaa xasuuqeen qadarayada maraykanka waxay isku diyaarinayaan xubnaha u tartamaya loolanka doorashada xisbiga jamhuuriga inay qabtaan doodooda ku aadan aragtidooda siyaasiga iyana waad maqli doontaan siyaabo kala duwan oo looga falceliyey geeridii hogaamiyihii kooxaha wagnerka yevni brogoshin iyana waad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhawaada ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal ah saaxiib laba doollar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayoo waa liiga dhacay afkaday ma kasaarihii baad la dheeshay war haygu tiigsan damac baa i qaaday walba walbakiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn onexbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday imise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela oh, qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal ku bilaabne maanta taarikh waxay ku aseysan tahay afarlabaatanka bisha agoost waa maalintii dowladdu ay sheegtay markaa in la dhaqangelin doono go-aankii ku aadanaa in la xiro qaar ka mid a ah aaladaha la isticmaalo baraha bulshada qaarkood iyo kuwa qaar ee markaa loo isticmaalo si khamaaro ay ka mid tahay aaladda loo yaqaano onexbet waxaa jirta in markaa wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda go-aan ka soo baxay dhowaan lagu sheegay in afar labaatanka bisha wixii ka dambeeya gebi ahaanba la doonayo shirkadaha isgaarsiinta ama kuwa internetka adeegyada bixiya inay markaa joojiyaan in la isticmaalo aaladahan qaarkood ee baraha bulshada ee telegram tiktok iyo sidoo kale onexbet waxay dowladdu u cuskatay go-aanka in qaar ka mid a ah aaladahan ay ku sheegtay in qaarkood siyaabo khaldan loo isticmaalo khamaar iyo wax la mida iyo sidoo kale in qaarkoodba ay ka faa'iideystaan oo ay ku faafiyaan muuqaalo xubnaha shabaab oo ay dowladdu markaa dagaal kula jirto waxaa lama oga sida uu markaa ku dhaqangeli doono go-aanka iyadoo ilaahay haatan sida muuqata weli ay shaqeynayaan qaar ka mid a aaladihii ay dowladdu sheegtay marka in afarlabaatanka bisha wixii ka dambeeya la xiri doono eh, dhinaca kalena xildhibaan hore brofesor maxamed cumar dalxa ayaan wax ka weydiiyey arrimaha ku aadan falcelintii ka dhalatay sheegow oo isagu ka mid ah xubnaha saraakiisha ciidamada oo dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhasheen iyo falcelin kala duwan tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee xasilinta muqdisho waxaan weydiiyey in la siyaasadeeyo kiiskiisa iyo arrimo kale oo ku aadan waa kan xildhibaan dalxa cabdicasiis adiga iyo raadiyo kulmiye iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha meel kastoo ay naga dhegaysanayaan marka hore salaanta islaamka ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka eh, haddii aan jawaabta su-aasha aan weymaado beryahan eh, wixii ka socday eh, dalka daafihiisa kala duwan xataa falcelintii ka dhacaysay dalka dibadiisa maaragtay qaaradaha shanta ah dhacdooyinkaas iyo falalkaas wax weliba ay sabab ay u ahaayeen weerarkii lagu qaaday jenaraal yimaadeen ilaalo isaga maaragtay taabacsanaaye eh, iyo maaragtay ciidan xasilin gobolka banaadir ee dowladda xaggeeda maaragtay ka socday ayaa wixii ay abuurtay ama hadii ay ahaan lahayd xadgudubyo ama hadii ay ahaan lahayd dilaan haddii ay ahaan lahayd dhimasho haddii ay ahaan lahayd dhaawac waxaasoo idil ee siyaabo kala duwan lagu muujiyey sax iyo khaladba annagoo aaminsan in laga baaqsan karay haddii laysu geeyo mudaharaadyadii iyo banaanbaxyadii intaba waxaan leeyahay beeradow looma marida sax ah waa wax laga baqsan karay oo lagu inkara ficli qowlba marka sidaa aawadeed ayaa waxaan haddana qabaa wixii dhacay dhece wixii dhiman in aanan wadadaasi lagu sii wadin oo aan khaladna khalad lagu sii eh, waa gartay arrinta sheego waxaa ka dhalatay xildhibaan falcelin ka timid bulshada gaar ahaan kuwa isaga markaa talo iyagu laftirkoodu dhankooda habdhaqanka ay muujiyeen soo ma ahayn mid laga fiicnaa maadaama qaarkood dibadbaxyada kuwa sameynayay ay markaa burburinayeen qaarkood sida la wariyey meelaha goobaha ganacsiga iyo dadka masaakiinta hollaamiyada meelaha shaax u ah, waa mahadsanta waa su-aal muhiima ah. Eh, aan u kala qaadna beereedow wixii dhacayay saddex meelood meel eh, dad shucuurkooda ee eh, ku cabirayay falkii dhacay sida ay ugu xun yihiin inay dowladoodana cabasho ay ugu muujiyaan waxa sharciga uu ogol yahay oo ah dibadbax nabadeed in ay sameeyaan oo sidaasna ay dowladdu ay ugu bandhigaan markhaatina ay oga dhigaan intii kale ee iyagana aan looga maarmin inay ogeysiyaan dareenkooda iyo shucuurkooda dhinaca kale waxaa barbaryaacayay dad iyagana ee sidii mudaaharaad nabadeed loo dhigi lahaa wax ka bedelan oo ayagana ay ku kacayeen oo wax aan maatay haboonayn ee mudaaharaad ama dibadbax sida dastuurka uu qabo wax ka duwan wejiyo kale ay igu yeelayeen oo ayagoo kuraas iyo miisad iyo jijabinayo iyo dhagxaan ee wadooyinka dhigdhigayo iyagana wax qarsoonna ayan ahayn mid kale oo saddexaad oo radulficli oo ayagana falcelin oo magacii dowladda lagu samaynayey oo xabado la ridaayey oo dad la qabqabanayey oo xabsiyada iska dhalinyaro ee qaar fara badan ee layskaga gurayey waxaasoo dhan waxay ahayd iyadana wax dhinaca dawladda khalad iyadana inay kaga jawaabayso dibadbaxaasi oo ayadana subcadii dowladda xataa asalkii horaba ma aragtay ee ayada ee aad moodid in ma aragtay barmadow loo yeelay haddana inay sii dhammaystiraysay inay dowladda xoog wax ku maquuninayso sheegowna ay xoog ku maquunisay mudaaharaadkiina haddana ee madbadbaxiina inay doonayaan inay xoog ku maquuniyaan marka intaasoo isdiidan oo iska hor imaanayso ayaa laga dhex waday waxaana taa eh, iyada eh, daliil ay u ahayd inay meesha ay jiraan ka faa'iidaysi oo wejiyo fara badan leh ajandayaal qarsoon oo dad dhinacna ee bulshada ee eh, iyada ee dibadbaxaysay ee arrimahaasi ee ayaga weji kale ee ayaga u samaynayay dhinaca dowladana dad iyaga sidaasoo kale karaamadil iyo iska horkeenid oo ayagana inay dhibaatada sii socoto oo ayagana ay kasii shaqaynayeen marka arrimahaasoo isguwan ayaa colalkii dhacay dhan ama mudaaharaad ha noqoto ama hujuumkii ee lagu sameeyeyna jenaraalka iyo mahdilaadii iyo soo qabashadiisii intaba aan ka marnayn waa gartay xildhibaane waxaa jirtay dadka baraha bulshada isticmaala qaarkood iyo sidoo kale xubno la aaminsan yahay inay iyagu xukuumadda mucaarad ku yihiin inay kaga faa'iideysteen ishuegaas oo markaa la siyaasadeeyay dhankaa ku muuqata arinta in la siyaasideeyey arinta sheego taasi laba isma weydiinayso qof waliba waxa waaye wixii marka ay yimaadaan arrimaha noocaan oo kale qof waliba wuxuu ku darsanayaa inta uu isaga isleeyahay allay leeya maanta waa jaanis mid adiga isaga kaa dhigaya inuu adiga ku siinayo sabood ama gacan af iyo ficil haddana ujeedo kale ee ka duwan oo maawaraa sataar oo asaga ee arintiisa ay ajadihiisa uu ka duwan yahay uu ka baxsan yahay waxa adiga aad hiili u malaynaysid dowladdana iyo sidaasoo kale ayaa dad magacii dowladda sheeganaya ama ayaga iska dhigaya inay dowladdii ama la garab yihiin oo intaba qaar kuwa sida keliya ee ayaga u dhigayay siyaasad keliya kuma qarsoonayn kuwa kale oo ayagana nidaam qabyaaladaysan cunsuriyaysan ee intaba sii ballaarinayay ilaa heer in ay gaadhsiiyaan fasiraad qaarkooda iskuooda u ahaa inay reereeyaan khaladaadkii dhacay oo ay halka dhigaan waxa meesha isku dhacaya ama waxa ishaysta inay reero ay yihiin loona tusaayey kuwii dhibanayaasha ahaa ee ayaga ku andacoonayay in ayaga lagu xadgudbay oo janaka ay cabirayeen siday uga xun yihiin iyo dhinaca kuwii la ladaageeda ismarinayay intaba waxaa ka dhex ma aragtay faa'iidaysanayay saad sheegtay dad ujeeddo siyaasadeed watay qaar dad ujeeddo qabiileed ama iyaga ay qabyaaladaynayay kuwa watay kuwa watay cunsuriyeyn maartay kuwa samaynayay intaba ma aragtay waxay ahaayeen waxyaabo iskuwan saan kuu sheegay ee dadka qaar aanan garan karin balse inta wax fahmayso ee soomaali ilaahay caqliga saaxiib oga dhigay waxaas way wada dareemayeen aniga kula ayaa sawirkaygii rag intay soo qaadeen oo ayaga magacaygiina iyaga ay hoosta kaga qorteen ayagoo iska dhigaya maxamed cumar dalxa ee ay leeyihiin erayo iyo hadallo oo aan iga suurtoobin ka caqli iyo cilmi inta ilaahay igu manaystay anoo nin soo shaqeeyey ee mas-uul qaran dowlad meel maanta iyada aan ka keennay iyo wixii laga soo maray aan ogahay isticmaalaya waxaasoo dhan waa dad doonaya inay weji aanan meesha oolin inay kaga firaysaan hadday shaqsi shaksi tahay iyo hadday gruub ama koox koox ay tahay waa gartay xildhibaane ugu dambeyn soo lama doonayo in laiska dhaafo kicinta bulshada haday noqoto siyaasi haday noqoto xildhibaan haday noqoto oday dhaqan iyo waxgaradba soo lama gudboono shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in loo hogaansamo sharciga dowladdu qofkii ay ka ashtakooto ee ashtaga ka qabtana marka laga soo tagay iyada laftirkeeda inay hujuum iyo baawer isticmaasho haddana dowladdu soo iyada laftirkeeda maaha in laga warsugo oo sharciga la dhowro bulshadana markaa aan laiska horkeenin eh, agree with you aniga ee inta maanta samaha jecel ee dadkana ee wacyiga dhinaca fiican ee kelimadaha ee beraali ka ah ee sadaqa iyo ma aragtay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar yani waa waxa dhammaan diiniyan nagu waajib ah iyo dunyawiyan dadka oo si wanaagsan loola hadlo wax badan waxay baajin kartaa hadallo oo qaab daran iyo fidna oo hadallo abuurayo ama ficilo lagu kaco oo iskaga hor keenayaan ama ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ee la doonayo qaab qabiil iyo qaab ma aragtay ee eh, siyaabo kala duwan in looga dhex faa'iidaysto waa arrin runtii aan wanaagsanayn oo aan kula qabo dowladuna inay ayada ay adeegsato awood iyo maaragtay eh, power abuse oo ayadana lagu dhibaataynayo magacii dowladda oo shacabkii ayada eh, iyo muwaadiniintii ayada garnaqsi haddii ayaga ay doonayaan iyagana ay la hadli lahayd si dowladnimo ku jirto iyadana waa arin fiican oo meesha ee iyadana loo baahnaa inta kale ee iyadana loo baahan yahay dadka ee iyagana wax qabanaya ama iyagana wax markaasi qaba inay ku raadiyaan nidaam sharci iyo wada loo maro oo hufan oo la heli karo iyagana inay arintaasi ayan ka leexanin iyagoo hadday gar hataa ay heli karaan hadana gartoodii aan loogaga faa'iidaysanin khaladaad oo ayaga soo noqda arrimahaasoo dhan waa kuwo qabaa weli waxaa ku dhaweynaya duqa magaalada sida uu u hadlay sheekh yuusuf madaale waxay ahayd si ka muuqata mas-uuliyad iyo eh, runtii eh, odaytilnimo waayo sharciga cid ka weyn malaha soomaalida dhammaan waxay maanta heshiis lagu wada yahay waa dastuurka noo yaala ummad muslimna waa nahay ilaahay wixii dulmi iyo wixii baatil iyo wixii xaqdarra iyo wixii cadaalad darra ah waxaasoo dhan waa wax uu naga mamnuuciy diiniyan sharcigeenna ee noo yaalana dastuurkeenana ma qabo muwaadin soomaaliyeedna in lagu xadgudbo wax maanta ee isaga sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo hantidiisa wax u dhimayane iskaba daaye dhiig maartay ee in la daadiyo ilaahay waxaasi wuu naga xarimay sharcigaan heshiiska ku dhahay dastuurkana sidoo kale marka waxoo dhan waxa waaye in la ilaaliyo sharciga diiniga ee annaga maanta ee ilaahay nagu farad yeelay in la dhowro kan annaga heshiiska lagu yahayna ee dastuuriyan noo qorana in la hareer marin ee sida u yahay ee cadaalad cadaaladijirka loogu dhaqmo isla markaasna loo baahan yahay labada dhinacba in loo hogaansamo ee sharci ee aanan la isticmaalin awood soomaalidu waxay tiraahdaa haddii adiga aad isku daydo idigana inaad xoogaan leeyahay waxaa ku maquunaysid maqulaasha haddii guri lagu xiro meel ay ka baxda dayweyd adigay kusoo aadaysaa haddii kabtiga iyo cadaadiska ee laftirkiisa si qaab sharci darro ah ee ummadda laysku dayo in lagu dhibaateeyo sida hadda ee markii dambe xerxerid iyo caqurin iyo waxyaabo lamid ah ay timaadane deriga karka hadduu ka bado daboolka isaga askaridaa la yidhahdaa in dowladana aanan la magac ee dadka adeegsanaya awoodii dowladda sida khaldanna in ayagana lala hadlo loo sheego sharciga hala ah dhowro nin waliba sharciga kama weyna walaa genaraal sheegovid dadka maanta annaga laftirkeeda ku wada matelno oo ama shacbi hala ahaado ama dowladda lagu jiro in aanan laga tallaabsanin wixii sharci a ah laguna kalsoonaado maadaama hadda dowladda ay gacanta ay ku hayso weliba kiiska si cadaalad ku jirto gudi inay guddi inay u bixiyaan oo fact finding machine ah oo iyo fact finding machine ah iyo ama yacni guddi xaqiiqa raadin ah wixii dhacay min alif ilaa iyo allah ka cabsi iyo ayadoo cadaalad iyo si soomaalinimo oo arrintaasi loo baarayo in la hor maxkamadda weli barnaamijka oad degeysanaysaan markan miyanmar haddii aynu eegnana xubnaha golaha amaankii qaramada midoobay ee leh codka diidmada qayaxan labada dale leh marka laga reebo ee shiinaha iyo ruushiya inta kale waxa ay si adag u cambaareeyeen qorshaha ku aadan in markaa weeraro laga geysto lana dhibaateeyo dadka rayidka ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalka mayanmar iyadoo ay sii kordhayeen awood adeegsiga ay isticmaalayaan xubnaha saraakiisha mayanmar waxa ay markaa xubnaha gole ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan albaabada u xiran yihiin ka yeeshay xaaladda mayanmar waxa ay markaa adag u cambaareeyeen xubnaha saraakiisha milatariga mayanmar tallaabooyinka guracan ay ku beegsanayaan dadka rayadka ah ee ku nool wadankaasi mayanmar saddex iyo xubnood ee xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay marka laga reebo ruushka iyo shiinaha waxay isku raaceen markaa in xubnaha saraakiisha milatariga mayanmar ee afgembiyey taladii wadankaasi sanadkii ay sameynayaan dhibaatooyin fara dilka dadka rayidka ah iyo sidoo kale inay horeyba u laaleen nidaamkii dimuqraadiyadda wadanka myanmar hadana weli ay usii dheer tahay tacadiye ka dhana bini oo u geysanayaan dadka rayidka ah waxaynu weli baaqi ku nahay inaynu si qoto dheer walaac uga muujinayno xaaladda mayanmar taasi waa dhibaato weyn oo inaga dhan ina saameyneysa mayanmar waxaa ka jira ayuu yiri ku-xigeenka danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan waa dalka ingiriiska james creko ayaa sidaa sheegay isagoo markaa ka hadleeyay xarunta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee magaalada new york ee dalka mareykanka xubnaha dibulhaasiyiinta waxa ay isku raaceen markaa inay muhiim tahay in tallaabooyin la qaado iyadoo horey cunuqabateyn loo saaray xubnaha saraakiisha militariga myanmar haddana waxaa loogu baaqay inay u dhimriyaan una turaan dadka rayidka ah maadaama tallaabooyinka ugu badan ay qaadayaan dadkaasi ay tahay markaa dhibaateynta ay ku hayaan dadka rayidka ah ee ku nool waddankaasi mayanmar dhinaca kalena waxaa la leeyahay mareykanka xubnaha xisbiga jamhuurigu waxay isku diyaarinayaan marka la eego diyaargarowgooda ku aadan in ay qabtaan qeybna ka noqdaan marka doodaha la doonayo in lagu qabto doodo maangal ah sidaana markaa ay xubnu isugu diyaariyaan inay dood adag yeeshaan xubnaha ugu badan ee loolami doono waxaa ku jira xubnaha xisbiga jamhuuriga waxaana ugu aansan marka la eego donald trump iyo xubno kale iyadoo oo sideed xubnood ay yihiin xubno murashaxiina ah oo intuba u taagan inay noqdaan murashaxiinta xisbiga jamhuuriga doorashada ka dhici doonta wadankaasi mareykanka waxaa markaa la filayaa inay markaa ka qeyb geli doonaan doodahooda ugu horeeya horaanta sanadka iyadoo la kala saari doono xubnaha sideeda xubnood ee xisbiga jamhuuriga waxaa ugu waaweyn marka la eego donald trump iyo xubno kale oo iyagu ugu caansan xisbiga jamhuuriga xubnaha ku jira ee doonaya markaasi in ay ka qayb galaan doodaha lagu qabanayo milweke wisconsin iyo qeybo kale oo dalka mareykanka ka mid ah waxaa ugu badan la rajeynayo waa in la aaminsan yahay in donald trump uu kusoo bixi karo loolanka doorashada mareykanka wuu noqon karo markaa xubinta isaguba guuleysan kara marka la eego maadaama uu isagu ugu cadcad yahay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee horena markaa usoo noqdayba marka la eego madaxweynaha dalka mareykanka inkastoo uu guuldarro kala kulmay iyo sumcad xumo doorashadii dalka mareykanka ka dhacday laba kun labaatan oo uu kusoo baxay jo biden hogaamiyaha wadankaasi mareykanka ee haatan xafiiska jooga weli ogaala degeysanaysaan knn oad nagala socotaan saaxiib ciyaal weli barnaamijka la socotaan markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii afar iyo labaatankii saaca u dambeysay lagu hadlaya baraha bulshada sidoo kale waxaad ku dhagaysataan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana maanta idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifraax axmed xuseen ee kusoo dhawaada saaxiibayaal waa tahay ifraaxi haddii aan ku horumarno dhanka hadalhayntana maanta ay taariikhdu tahay afariy labaatanka bishii sideedad agoosto waxay ku astaysan tahay maalintii eh, dowladda soomaaliya ay horey u shaacisay in la xiri doono aaladaha internetka ku shaqeeya ee nxspeed telegram iyo sidoo kale tiktok eh, warar ayaana sheegaya haatan in uu markaasi shaqeynayn gebi ahaanba applicationka khamaarka loo isticmaalo ama aalada khamaarka lagu isticmaalo ee nxspeedka sidoo kale eh, weli waxa baaqi ah oo shaqeynaya aaladaha kale aad iyo aad botano waa sida aad sheegtay warar ayaa soo baxaya oo sheegaya inuusan shaqeyneynin abka loo yaqaano n one xbedka balse aaladihii kale ay shaqeynayaan sidii tictoka telegramka dadkuna ay aada u soo dhaweynayaan oo leeyihiin fikirkii dowladda maxaa iska bedelay walow aan botano in loo yeeray wasiirka tiknolojiyadda isgaarsiinta soomaaliya jaamac xasan khaliif oo toddobiiy labaatanka bishan looga yeeray baarlamanka si wax looga weydiiyo arrimahan socda iyo warqadda uu saxiixay dadyoguna ay leeyihiin aad ayaan ugu faraxsannahay in gebi ahaanbana loo daayay labadan aalad oo kale balse aaladan one hawada laga saaray ah, ibrahim waxaa soo baxayay tan iyo markii eh, go-aanka dowladdu ay sheegtay ay ku sheegtay in la joojinayo eh, aaladahan in dad badan ay markaasi cabasho ka keeneen iyagoo sheegay in dhalinyaro badan uu shaqo abuur yahay applicationada gaar ahaan applicationka tiktoka botano markaa hadalheyntaasi ayaa ka taagan saakay soomaaliya ama baraha bulshada oo dhan oo dadyoogu isku wareysanayaan maadaama ay filinayeen in maanta gebi ahaanba laga xiro aaladahaasi oo dhan waa tahay botano halkaasina haddii aan uga imaano dhanka iyo hadalheynta markana qormooyinka markaana qormada ugu horreysa dhankeyga ifraaxay waxaa lagu bilaabay goortii qof kaaga sheekeeyo sheeko micnaheedu ma aha inuu calaacalayo balse macnaheedu waa inuu ku aaminay waxa ugu yar ee aad u samayn karto waa inaad cid kale oga sheegin haddii aad aaminsan tahay in aad tahay qof xun waxa uu caqligaaga daasoon kuu horseedi doonaa waxyaabaha kaa dhigaya inaad samayso qof xun maalmaha qaar way adag yihiin maalmaha qaarna way wanaagsan yihiin is-xasuusi maalmaha dahabiga ah si aad uga gudubto maalmaha adag ha ka fakerin qofka marka hore wanaagsan ee ka fakar cidda kula joogi doonta ilaa dhammaadka nolosha u ogolow naftaada in ay dhacdo haddana ay kacdo sababtoo ah waayo aragnimada waxay ka timaadaa dhibaatada qoraalkan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala dhigaalka dunida ay bataano qormada ugu dambeysa dhankayga mugdi kasta kama turjumaya astaan guuldaro waayo iftiin weliba wuxuu ahaaday mugdiga gadaashiisa taageer naftaada tusaalena ugu filnow si aad u joogtayso halgankaaga nolosha inta aad nooshahay waxaa jiri kara fursad aad ku rumayn karto doonitaankaaga shay kasta haddii aadan dhib badan ka soo marin waxaa badanaa adkaatay inaad dareento qiimahaaga saxda ah haddii wanaag kasta la taageeri lahaa waxaa wanaagsanaa lahaa mujtamaca oo idil haddii aanad ku qancin qiimaha waxa aad haysato kuma qanci karaysid wax badan ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shaqsiyadaada hore waxa keliya ee bedeli kara waa ahaanshahaaga maanta qormadan ayaa waxaan kasoo xignay qobraha bulshada kusoo gala mar la arag guud ahaana intaasaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada anigoo cabdulaahi bootaana iyo ifraax ayaa idinla socodsiinayay nabadgelyo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka olaad maqlaysaan markaan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahaanismuude waan wallaweynay muuse bixiin wakhtigii si dhammaaday miyaa maqasheen w oh, hadda shabaab meela ka tali karaan ma jidho miya sagxadda adunyo ileelaaya malahe ha u bixi baxayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday aryaadhaha nimanku toban iyo shan sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ha ku celiyeen askaysina ha yeesheenoo rag hees ka dhigeenoo keliya heesu yeeleen xaytaa wuxuu orod badana bartiyo wadnahaa bartiyo wadnahaa bartiyo wadnahe isku qabo ayba la mareehe war nimanku in la fiiriyo bisay u baahnaayeen war ma lafta gareen baa kuu sheegay isagaa eegi lahaa war horta nimanku mujahadaan ku jirna ay dhihi jireene jinna lagu ordaa al-shabaab hortood abadkayma maqal war horta calidhaale shirkii jiraa'id ma gabay xaggee ka baxay waarsoo lama oran awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay ubba waa aadan sunne mataariil war aadan sunne e walba filin dhammaada tikid u jartay amaa laga waalay hee war macalxaasaskii carruurtii kama soo tagan war amiirkii daacish abubakar bulakhtaari markuu ogaaday inaanu badbaadayn ayuu carruurtiiyo naagihiisiiba isku qarxiyey yeena kala harin buu yidhi dee warboowkaasi cadaalad buu ahaa warati balaayo ninkii reer ahaanta u weynuu kala dega allaylahee balaayoy nin baad baada haysto allaylahee balaayoy kuu baahday adigo kuu baaqay waa nacas allaylahee balaayoy hadday nabaadu baado allaylahee balaayoy inkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay war adinka dhan waxaad ka tagteenoo maanta taagan allaylehe balaayo baror noqotay guusha aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay allaylehe balaayo lasku baray daraada war kalamaanay war mahaysiine dagaalkii waa kululaaday balaayo ninkii doontaana waa helayaaye gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi kulamada labada aqal ee baarlamaanka waa in la joojiyo dagaalkana laga qayb qaato oo aan loo kala harin sababtoo waad ogtihiin madaxweynihii inta maalmeed oo furinta fadhiyo marka waxaan filayaa war haray inuusan jirin mar haddiiba baarlamaankii dagaalka galayaan madaxweynihii markuu amar baxshe jidda hore aaday oo ciidan uu urursado aarmi badan qaatay iyadoon dagaalkii la gelin bay ordahayaane al-shabaab allayle sidii ariga ma u yaacay war bashiiroo maadan cabdulla ka maqli jirin ayaamahan ma aragteen amiir shabaaba oo ordaya war waaqlow waa yaabe maantana mashiiri baad keentay waar weli gooja cadda kala bixin anna haybsamay baratay hollabay ma loo roga miyaa sheekadu yiro warmaysida nimanka dhinac kasta daadku ka soo galaa lagu yidhi aryaadhaha samigay cabdullo isaguna soo dhegadhegeeya wuxuu yidhi shabaabka waxay dhaheen ow cariiri maanka ceymaana iyo cuulays ciriya dhulka cariiri maanka ceymaana iyo cuulays ciriya dhulka waar shabaab intay goorigoor tahay waxaan odhan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kuula war khawaarijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan allahayow dadmaaqaan qoridaad wadaanahaye dow yahay iga raarido war haddee soo lama odhan nintaad qaaday xumba cuskay allaylehe bashiirow nin boosaasa joogo kulule tegino soo booqan waa badow war kalamaane war mahaysaane hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale wuxuu yidhi dekadda garacadu waa hanti qaran lamana kala xigo sababtoo a ah laba xero ciidan oo gaalkacyo ku taalay oo la gaday lacagtoodii baa lagu dhisay buu yidhi waa lan tahay war federaalka iyo buntland waayahan xiriirkoodu ma fiicnayne guutaala ma uga sii darayaa war guutaala dhallinyaradii xafiisyada fadhidoo musuqa ku soo eedeeyey haddii maxkamad la soo saaray miyuu siridanina waa soo qaban kartaa war mubashiir dheeraan ku dhihinbo waa la tahay war anigu markaan dhegaysto warka guutaalo waxaan is idhi saxaafaddu dhacdo kastooy maqashay sheegi jirtee ma antidhowranimadii buu isku khalday war kalamaanay haddaa ka bixi weysaan afaaraaguu taale waxaan ka baqayaa kalamaana inuu yidhaa waa hanti qaran baumayada beenataasi sawgeedku hanti qaran ma aha war bashiirow adiga laftarkaaga aa kula tahay waa dhiyaaraheen guutaale muxuu geeska ku maagay war waaqlow guutaale haddii uu buntland ku eedeeyey xeryo ciidan uu federaalku maamulo inay ku tagri fashay ha sugi waayan mar dhowna muuse bixiyo somalilan buu musuq ku soo eedayn doonaaye waalwalaweynay masaajidka ciyaarta ka daaya war ictiraaf miyaadna rabayn war yaa tanoo kala arkay war wixii musuq maasuq mudushow ka dhex gaystaan maalmaha aan ku ogayne maxagguu nala aaday warbawa garacadka samaaya ka dhaweyde war anigu waxaan qabaa hadalka guutaale inuu kaambeyn u ahay madaxweyne siciidani baga allayle muuse kaambeyn waa u baahnaa war kalemaanay war ma haysiine saldhigga degmada kaxda ee muqdisho xala waa lagu soo dheelmadaa la yidhi xantuna waxay sheegaysaa taliyihii saldhigaas halka uu ciidanka dagaalamaya garab sii lahaa inuu cagaha wax ka dayey nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi oo magaari qaraxuusu dhigi lahaa waar ma lambar fayf buu geliyey war kalemaanay war ma haysiine cadishayta madaxweynaha hiiraan isteed ayuu weli ku dhegan yahay madaxweyne mar gabadhaa miyo weli jooga war beledweyne dhinaca rabshaduhu ka dhaceen waa hir shabeellaa la yidhi warbaw beledweyne goormaa la qaybiyey war meel kastoo madaxuu ka dhac waa qaybsantaa now waar taayadaada qaatayba war war ma haystaane kaartada ciidanka loo soo bandhigay tig inuu saaray bay xantu sheegaysaa ceelbuurna afartan dhinac baa laga soo geli doonaa baa la yidhi saacada kadib ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay wari xabad baa ka dhacaysaa lagu yidhi celceli soo hadalku runta kama cabsoote carab dalab leh calool walacsan kugulama cawayse waar waxaad ka tagtay waxay cidalama ammaane joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsamaynayay nabadgelyo